ahaaday akdar ansaari ansaarkinka badan i ahaaday bilmadinati bilmadinati ansaartaso bilmadinati madina kasugnaaden kan ka badan i ahaaday maalan min maalin higmaal min naklin min yani nakiili tamirteheshe kan ka badan i ahaaday wa kana axaba amwaalihi amwaali abi dalxa abi dalxa maaliyaalshekan jeelan badanyile ila abi dalxa bayruxa beerto bayruxo leer i ahaati wakanat hiya bayruxduma yaatay mustaqbilat almasjidi masaajidka rasuulka ti qaabidi ha qaabilsan hortiska yaali ahaati wakana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shin may haada yadkul huwa rasuulka galaay habayr hodiyade galaay wayashrab nabiy nabag dhamaay min maain biya dhamaay fiha fi lmaaina yani wa kay bimaaina dhamaay fiha fi lbiri fiha fi bayruha akasugnaadi maagaso dayiban may falama nazalat markia degday hadi aayatu aidantanga markia degdi lan tanaaloma derasan albira samafal ma derasa حaتىa تنفiقو ilah isin kunafageysan mima min bacdi magi bacd kunafageysan تuxibuna isin jeelin haydaas marki adegdiya kama abu dalحata abu dalحa iyagumey ilaa rasuul ilahi an gumi sala الlahu عalyه وasaلam faqala huwa abu dalحa ma ere ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisiyo in allaha ilahay tabaaraka bark bagnaaday وataعala huwa ali saray yaqul huwa ilahay may kagoolay lan tanaalu madeerasan albira samafal madeerasan حataa tunfigo ilaa isin kuna fageesan mima min bacdi maagi bacdo kuna fageesan tuxibuna isin jeelin aayadaasiya ilaah alla subxaana wataala saasa kagooliy wa ina axaba maali maalkay kalni jeelan badin ilaya antigeena bayruxa u beerta bayruxu leeraw wa inaha bayruxodiyade sadaqatun sadaqya haati lilaahi lijli ilahi ala dartiis tacaala lijli lahi tacaala ilahay dartiisa sadagan haati wa arju anaan may rajeeyay birahaa sawaabahaa sawaabkeediya rajeeye wahay wadukrahaa yani kaaytiya iyo rajeeyay cind allahi taala kurajeeye wa arju an may rajeeyay birahaa bira bayruuxa beerto bayruxo leeraw tawaab shay biri shay iyo tawaab shay rajeeye wadukraha kaaytiya oo tawaab laylimijeed iya rajeeye cind allahi taala ilahi agtisa kurajeeye falac dijiha bayruxoda beerti ade ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiy waxaytu makaan diji araaka allahu ilaahay katusiyey meelal meel ilahay katusiyey kahaboonta dijiyo faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka goolay bakin liban liibaan akin sugnaadi a bakin yaab yani kalimatu tacajub nalare bakin yaab ama bakin liban yakin sugnaadi dalika kaas maalkas ada diibti maalon maal waay maalkaas oo raabicun faiiday maal faiido badan yani aakhira lakoeli doono dalika ada kaas maalon maal waay maalkaas oo raabicun faiiday yaab wa maal idan faiido badan oo aakhira ajar badan lakoelawa wakad samictu dheegi ma gulta habaadalho walelka gooli dheegi waini an haramay ra'yooyey an tajcala ini weelohaa bayr cudiyade fi laqrabina kuwado fi laqrabina garaabada dhahdiyo ini weelo saasa rajeeyo waini an haramay ra'yooyey an tajcala ini weelohaa bayr cuduf fi laqrabina garaabada dhahdiyo weel saasa rajeeye garaabada yani kagiibiyo qaala abu dalxata abu dalxa may goolay afcalu fale ya rasuulallah ilahi rasuulkiisiy saasa fale fakasama giibiyey ha bayr cudi giibiyay abu dalxa saa giibiyey fiya gaaribi aqaaribi abi ala ala garaabidis dahdi o kagebi wa bani camihi wafi bani camihi ami abi ala abi ala edershay dahdi o iya kagebi wa edershay yani wa kay masala awlaadiyo dahdi o kagebi fi bani cami cami abi ala abi ala edershay ederkaas awlaadis dahdi o iya kagebi garaabadi silaturaximtilay garaabadi hariiriyawshe xadidka marnay wala lagnay garaabadaas hariiriyawshe mutafaqun aleyh xadidkana mutafaq waay fi aqaaribihi yeleri hadana wa bani cami yeleri min cadfi lkhaasi bacd alcaami la agaarinta caam hayamoodnaysheegna wasabaga bayaan alfaadi alfaadi cadeed xadiidka lafdiyaal shay lafdiyaalkaas cadeeokeedi harindhagi fi baab linfaaqi nafage baabsha ninka dhagi min maagilku nafage yuxib huwa shaksu ijeli waan cabdillaahi bni camr bni lcaas radi allahu tacaala canhuma qaala cabdullahi may ka goray aqbala rajulun rajulka waa qaabila ilaa nabiyllahi sala allahu alayhi wasalam iya qaabil faqaala rajulki may ka goray ubaayicuka ya rasuul allahi okilbalantame cala alhijrati hijri korshe kigalabalantame oo wadanka alaakutabo wadanka islaamka lagoy taasa kigalabalantame waljihaadi wacala ljihaadi jihaad korshe kigalabalantame abti abtaki ana dalabe hal ajr ajar iyo dalabe min allahi taala ilahay shay ajar ku dalabe qaala nabiy naomay ka goolay fahal fahal he min waalidayka aada ay aw ka hesho ahadun ahad e ahad kaasoo ayung nool jare qaala qaala rajulu mere nacam ha bal kilaahuma kilal abaweyni aada ay aw kaki kasaba yani waa kay hayung waay lamadaba noolingo qaala nabiy naomay goonay fatabtaki waana dalabaase alajra ajra dalabaase min allahi taala ilahay shay jarku fadaase qaala rajulki meray nacma qaala nabiy meray farjic nagoy ilaa waalidayka lamada waalid inti nagoy faaxsin wanaagan samay sucbatahuma sucbat alwaalidayn waalideynki la saaxiibowsho sucbadiyo la saaxiibowkooda wanaaji mutafaqun caleyh hada lafdu muslim yani cabdullahi bin camr bni caas radi lahu taala anhuma qaala cabdullahi may ka goolay aqbala rajulun rajulka o ilaa nabiy llahi hakabilay inkoy sala allahu alayh wasalam faqaala rajul mer ubaayicu ubaayicu anaana balantamay kaadi kila balantamay ya rasuul allahiyo cala alhijrati hijra korsheeki kala balantamay hijra mayleley wadan gaalo laa kutaba wadan islaan lakooyo yani saaso hijrad kolma hijraki kala balantamay wadanki kaana oo qabiiladay oo gaalada hayana hayanga kudhaadahay madini kooyay muhaajira nagadaw waljihaadi wacala ljihaadi jihaad korsheeki kala balantame waan abtaki anana may dalbey alajar ajara dalbe walana saasan welawna ajaraadin aha min allahi taala ilahay se ku dalbe qaala nabiy naumay ka golay fahal min waalidayka aaday aw ka kumidaya axadun axad kumidaya axadkaasoo xayung nool jiraw fahal min waalidayka lamada waalid miya axadun adaad axadkaasoo xayung nool qaala may ka golay nacam ha qaala qaala rajulu meray nacam ha aw kay koosho noolin bal kilaahuma kilal abaweyni lamad a aaday aw kay kikastaba yani xayunkii nool qaala nabiy naumay golay fatabtaki afatabtaki waana dalabaas la jarajara dalabaas min allahi taala ilahay shay way weydiyaasa wa yani hijrada iyo jihaadkaso ajarkoelo fadaase haday awkana noolina qaala rajulki meray nacam ha qaala nabiy naomay golay farjic nagoy yani ilaa waalidayka aaday awkan nagoy faaxsin wanaaji suxbatahuma suxbata alwaalidayni lamadi waalid la saaxiibowsha wanaaji mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq wa wahada lafdana lafdu muslimi muslim lafdi shay waay wa fi riwaayatin lahuma lilbukhaariy wamuslim lafdan sugnaadi jaa rajulun rajulka okooye fastaadanawa rajulka idin darabahiwa nabiya fi ljihaad jihaadkoodin darabi faqaala nabiy naumay golay axayun waalidaka aday aw ka noolina qaala rajulka meray nacam qaala nabiy naumay golay fa fihima fil abaweyni aday aw ka dhahdiyo lay fa jaahidka jihaad wa ja rajulun rajulka koye fastaadana hua rajulkaedin dalbay huwa nabiya koedin dalbay fil jihaadi jihaad koedin dalbay jihaadan bee rasuul allah saari yani wa kay faqaala rajul faqaala rajul faqaala nabiy naumay ka golay axayun waalidaka aday aw ka noolina qaala rajulka meray nacam ha a noolin aday aw ka noolin qaala nabiy naumay ka golay fafihima fafihima fajaahid fajaahid saaba zaahid laya fajaahid jihaada fihima filabaweyni aadi aw kadhadiyo ka jihaado aaday aw ka dhahdiyo ka jihaad maanaa maylanajeede gum gum bixusni suxbatihima aw aaday aw ka la saaxiibowsha wanaagshen gum wa bilbiri bihima aaday aw ka ambaariyowshan gum hadii ad kaas falo fakaanaka jahada fi sabiili llahi lamidasa markaas aada aaday aw kadi khidmadiyo eedan wanaajido on gorxeed markaas adoo jihaaday fi sabiililahi jihaadiyalmided wayakunu laka ajru ajruljihaadi uled jihaadka jarjeeki insugnaade raadioka jihaad mana adoo yoogi insaaxib ata ambaara ata winaag insamayaska dhibto ajar badan meela kualaasariyed wacanho can abi cabdillaahi bn camrin cabdillaahi bn camar mayl kuri an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiyna waynaka gol laysa lwaasilu ki hariri mahaan bilmukaafi ki inkaafi har ki hariri mahaan walaakin ilwaasilu kanu haririmay bu aladi ki wa ida qada kadi goyto raximu raxim ladi ladigas raximtis goyto wasala haririya ha raximti adeer walbukhaariy bukhaariy hu xadiskana weriyay waanhu an nabiy sala lahu alay slam qaala nabiy naw may ka golay laysal waasilu ki hariri mahan bilmukaafi kan ankaafiya ey man yukaafika calaa kayrika wahay ay yani wa kay lanka waliadan soo bidisuna kin abaalgudaw ixsaanhoodan samayta ixsaanki gadarsa lakin weela kan usuge ma mukaafi ma e ki garaaba hariri ma e walakin ilwasil wasil kamil may kaas orta wasil e lakin wasil kamil me walakin ilwasil kamil kano qaraabadi sariiriya kamilka may bua aladi kiyu idaa gadicad hadi goyto racimu racim ladi ladigasoy qaraabadiis hadi goyto inin ab walane wasala huwa ladi hariiriya ha araxima qaraabadiis hariiriya us usa wadiifadis gudlaw shakidis gudlaw dadkala nin fiiriyaan yoobka gooyin gooyin araan kaasa wasil kamil eri rasulka kawa lbukaari adid guri waqadacat macnaahu bifatxi lgaafi latahaan bifatxi lkaafi kaafta kordhowshe laakri ka bacad wadaay bifati daaya laakri ka bacad ey waraximuhu marfuucun waay waraximuna marfuu adi raximu raximtusgoytila faacil faacil marfuuc wa waan cishata radi allahu taala anha qaala daacish may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha may ka golay alraximu raxim mucalaqatun tila raari waay raximta bilcarshi carshig yalaka raari alraximu raximto mucalaqatun tila raari bilcarshi arshagiyalkraari way taqul hiya raximtu meedaase man wasalani wasalahu lah waman gadacni gadacahu lah sad doayas markas way arraximu garaabada mucalagatun bilcarshi arshag ilahi tilkraari way taqul hiya raximtu meedaase man gofal gofki wasala huwa manka hariiriyo niya ni hariiri wasala lahu ala hariiri hu mankaas ala hariiri waman gadac lanki goyo niya ni goyon gadac lahu ala gooy hu mankaas ala gooy mutafaqun caleyh xadiiskuna mutafaq way an umi lmuminina muminiintaadi o mayl kuriyay maymunati bint alxaaris radi allahu taala anha anaha ana maymunata ye actagad may hurooytay walidatan yani jaariyatan odoomayto iya hurooyti walam tastadin hiya maymuna maedin dalabne anabiya nabaga edin maku dalam odoomayta nga hurooye meera rasuulka sala allahu alay salam falama kana marki xasaray yawmuha yawmu maymunata maymunu yoonshi ay nawbatuha nawbadi marki xasaleha minkilanhoyda ilideri aladi yoonkaso yaduuru nabiy wareegay aleyha ala maymuna fi fi lyom ya gaalad maymuna may kagoolay ashacarta dareenta ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo ani ani bactabtu inyaan horooyay walidati odoomaytay horoy dareentay qaalad meertay awa facalti kahay qaala nabiy ka kagolay awa facalti waana falay horoytay qaalad maymuna meertay nacamha qaala nabiy may gol ama hoy innaki ada lo acdayti ada sii lahaytay ha jaarideede akhwaalaki aftiyaalka sii lahaytiya kaanal kana kana kana ajru ajarka hado fadi acdama ki wiinan badan hado fadi liajrika ajarka edin wiinan badan hado fadi wa mutafakun aleyhi silatraximtila baraabad yaririyowsi an umi lmuminina muminiinta adiyo maylkuriyay maymunati bint lxaaris radialahu taala anha anaha ana maymunata actakad huraytay walidatan odoomayto iya huraysi walam tastadin hiya ma dalabnay anabiya nabi maku idin sala allahu alayhi wasalam ha idin maku dalabnay yani huraysilay odoomayto iya lahayti falama kana ymuha falama kana marki xasala ymuha ym maymuna kana tami waay xasala ymuha ym maymuna maymuna yonshe nabatuha nabadi marki asali aladi yon kaso yaduru nabi wareegay aleyha ala maymuna si fi lymi wareegay marki asali yonshe lideri ya gaalad may kagole ashacabta darentilaada ya rasuulallah ilahi rasuulkiisi warnay kwar garte ini an actabtu horooyahin walidati jaariyati adoomayti ta horooyahin qaala nabiy naumay kagoleyhin awa facalti waana falay taas gaalad mertay maymuna nacamha qaala nabiy may gole mahoy inak yadlow acdayti abasii lahaytay yani wa kay hame yani walidadeede ay jaariyata odoomayteede akwaalaki abtiyaalka sii fadi ya kana kana alajru ajarka haada fadi acdama ki wiinan badan haada fadi liajriki ajarkan wiinan badan haada fadi mutafaqun alayhi wa kalkun silaturaxim taasa la hormarisay taa odoomayti lureyo hata horaymadiya may kufayl haytay lile ini odoomo oo abtiyaalkaada siido qaraabadaas hariiris متafق عlيh وan asma بint abi bakrin صdق رadi الlahu taعala anهuma qaalat may ka golay asma kadimat calaya korkay umi adayn gali walaaliya umidayn mushrikatun gaalay fi cahdi rasuuli الlahi sala الlahu عlyه وasalam fi mucaahadati rasuuli الlahi sala الlahu عlيه وasalam ilahi rasulsha heshiiski shay oo gaalada laheliyahay kufaar qurayshs heliiska la galaay yani waktigi hudunada badyoojin jarti fa sanad yani sahay fastaftaytu sanadkiisi dadoygadom yani sanadki sanadki shanadi meelosaywa fastabtaytu rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shee kusoo alweydi kultu an meelay kadimad calayan korke umi adehin gali waya umadayna raakibatun ti fadaasu inaan hariiriyo fadaas mana daamicatun cindiy ani wal oo fadaas hariiriyo fadaay waana gaalay mushrikadu afasilu umi aaday hariiri koreyo sado gaalayn asa qaala nabiyuna umay koray nacam ha sili umuki aada hariiri muttafaqun caleyh qaraabnimadii oo silidii qaraab hariiriyowki weli magonay larikaal bahaade weelidka magohaasa taas haririya lari an asma binti abi bakrin sidiq radi allahu taala canhuma kaalad iya as umayka gole gadimad alayan korkeymayn galay umi adeyn gali walaaliya umadayna mushrikatun gaalayata fi cahdi rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam fi mucaahadati rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay mucaahadidis balanka la galaay heshiis mucaahadamay laleeya yani heshiis waktigi rasuulka oo sulxulxudaybiya marki dhibacdisha sanadki afaraasay meeloos yani sulxulxudaybiya sanadki shanaati meeloosay waa sulxulxudaybi xudaybiya sanadkiisa marki rasuulka gaalada heshiis la gali oo muslimiintii gaalada isdhahmaraayeen ya aaday makaa kutabtay madininka koyti fasaftaytu suaal weydiiyey rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shee ku suaal weydi kultu mayra marki suaal weydiyaay kadimad aleyana korkemayn galay umi aadehayn gali umu asma hiya datila datilatu binti sacd min bani camir bin uluay kanat kad jaat bayna bayna alxudaybiyati walfatyate koyti kasbat yani sulx lxudaybiy fatumakantin dhahay yugaal inaha aslamat akira la sheegay marki dima islaamtaye lakin waktigaas mushrikada hayd gadimada gala calayana korke ingali umiyaade ingali walaariya umadona raakibatunti fadaasetainian haririyo faday afaasil hariri kore umiyaade haririye yoosada garenga qaala nabiy naumay koray nacam ha silii hariri umaki aada hariri muttafaqun caleyh wa qawluha qawlu asma raakibatun kagooli raakibatun ti fadaaso ay kagooli ey daamicatun ti damacaaso cindi arday amay damacaas yani waloo fadahayto tas'al hiya iyo soalhayta niya ni soalhayta shayan shay ay soalhay kiila may laray kaanad may haatay umaha a kiila may laray yani tas'al soalase hiya umada ni ani shayan shay warfadahayta kaalmi oo fadahayto raakibatunki lafasraay kiila may laray kaanad umaha kaanad may haatay yani kaanad hiya umadiyeede may haatay umaha uma asma asma aadiya iya haatay min anasabi nasabka aanka eh wakiila maylaray min aralaaci n min aralaacati nugsungeshe ahaan kahayt laakin wasaxihu iilka uliye wasaxihu alawalu iilka uliye asaa aadihi nasabe o dhali yahati a iila mayli sheegay kanat hiya umadiyeede may haatay umaha uma asma asma aadi haati umata kabar wa kanat asinta walgadare min anasabi nasabka she ahaan kahayt wakiila maylaray umaha wa haatay min aralaacati min nugsungeshe ahaan kahayt wasaxihu walqawlu yani wasaxihu kano saxiigamayl wa alawal alqawl lawal koolkuliya saxiie waan zaynaba asakafiyati umyati imraati cabdillahi bni mascuud cabdullahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu waanha yan alkaraadahada lamadi ob saxaabi wa zaynabadi hede gaalad meertahin qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may gore tasadagna sadageeya ya macshara nisaai bilaanto kulunkeediyo sadageeya walaw min xuliyi kuna ziinidin hesheba halku qaalat may kagolay farajactu nagda ilaa cabdillaahi bin masudi ang nagda fakultu may kagolay law li cabdillaahi may ngara inaka ad cabdillaahigo rajulun rajul yeeta rajulkaas oo kafifu datilyadi galantis yani fududiyeta fakireeta wa ina rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam nangad amara huwa rasuulka na unamay na amaray bisadakati sadagiya na amaray faati insew hi rasuulka insew fasalha warsoy hu rasuulka warsoy fain kana dalika icdaau sadakati sadagasiyausha hadii yujzi ki gudaw yani nage in gudaayo ad kasi waan yani fadaka falamru waadicun waa kasiyay markaasoy wailaa hadii in gudaaneen saraftu ilayha asadaka tasadagad ilaa ayrikum isin eyrkin an ilay faqaala cabdllahi may kagolay bal iti insew adan abtahi rasulka insew anti adan sew ana layn walfadahay hadan wala suaalmay adan sew warsoy kan wala dhiib kan wala dhiibahaytad fandalagtu tabiyarti zaynabo fa idan is marki imraatun bilamaytoya imraadaasoo min alansaari ermadin kumida bibaabi waaqifatun yani faidan imra'atun ba waaqifatun suron bibaabi rasuulillahi calaa baabi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha ilbaabshay korshe surunto xaajati danta tiidayayaan xaajatuha danti heesta isku dantoona su-aalo iswadan wa wa kana rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha mi haaday kad ulqiya ini liridiyahaadi aleyhi ala nabiy nabo korshe almahaabatu obso haydo iyo lagridi wal koobsadahay lankin kasaan koobsadahay fakaraja bilaalun bilaala galay calayna korkaanihanimbahi faqulnaa lah libilalmaingarnaitin sa rasuulallah insa sala lahu alayh wasalam faakbiran kabaru rasuulkan kabar ana mraatayni lama bilaamod ya wa yani wa kay waaqifataani istaagan bildaabi cala lbaabi daab korshe istaagan dheh tasalaani lamadaas warsadaayan ka adik warsadaayan rasuul alah atujizi sadakatu sadaka gudaase canhuma can ilmar'atayni lamada bilaamod hesho sadakan gudaase cala azwaaji ma azwaaji lmar'atayni lamadaas bilaamod hartiyaalsho korsho ka sadakasadaaan gudaase وacalaa aytaamin aytaamka sadagaysadaen aytaamtaasoo fi cujurihima cujuri maratayn lamadaas bilaamood libriyaalsho kasugnaadeen kasadagaysada unkudaasanin warsoy walaa tukbir antaada in sheegdoy hu anabiya inin sheegdoy man lama bilaamood naxnu nen inin sheegdoy lama bilaamood hibla hibla ingarto isku saasay dheh su-aalay kor lama bilaamood saas wesan le dhema hibla hibla ingartoy fadakala bilaalo bilaal galay calaa rasuuli lahi sala allahu alayه wasalam an gali fasala huwa bilaal suaalay huwa nabiya nabiga suaalay faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may goray man huma ayayin labada bilaamood qaala bilaalong mere imraatum oo min alansaari iyo wa zaynabu zaynabu seri mana imraado ansaare iyo zaynabado faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may goray ayu zayaanibi zaynabyaalka teeba hiya yetu zaynabo badantaa teetu zaynabada shalsaar qaala bilaal may kagolay imraatu cabdillaahi walka kasbikolkaolso arayba imraatu cabdillahi binooso zawjadiiso faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka gore ajraani lahuma ajraani lamadi waan sugnaadeen lama ajar lamada ajar mey hadii zoojso walsiyaan awlaadi ay taamto walsiyaan lama ajar helaaya baynama hadii lang ajanaba walsiyaan hal ajar la helaaya lamada ajar mey ajrulqaraabati iyo wa ajru sadakati lamadaas helaayan wa mutafaqun aleyhi hadiskana mutafaq wa وعn زaynab aلhagafiyati gabilshe hagafi langisday imraati cabd لlahi بn mascuud radi alahu taala anhu an cabd لlah wacanha can zaynab ala karaadlanagda gaalad may ka golay imraada zaynabe qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay tasadagn tasadagna sadageeya ya macshara ashabaab nisaay bilaanto kulankoodiiaw sadageeya walow min xuliyi kunna zinidin yani wa kay habalku sadageyten hata zinidin degdhegaagin iyo katinidin iyo walaabi sacdin iyo walaasmobeeradin iyo aba zine laywa walaw min xuliyi kuma zini waktagaasoy zinid iyo manaha dhegdhegi iyo nyo jijin i wal saasay haysade anas bal kusadagayten walay dhiiba ser qaalat may goolayhin yani waa kay masalan qaalat hiya zaynaba meertay marki saas eray rasuulka wal dhiiba walo zinadi mal dhiibtana eri ya farajactu nagda ilaa cabdillaahi ibn masudi meelin hadi rasuulka wal dhiiba liaka dhiibasa mase ehelka baan bahan ehelkaas siyaasa ay galay koy kalku meeri haboon koy ma warsato ay gali shayga saaso shay hoobad koy sanayka galo shayga la sameeya cibaadad ee naftiya sharfad badanta gabal toobiya jarka ee laablaab ee jar adin wala waydi jaro kalkan asxaabu rasuul hoobiyo weelo koy galo yani su-aalo jiren fasalu ahla dikri wa dadka ahlulcilmiga en warsadee meli wala kaakooyin akaasana dhiibe kalkan yani is marki walaa dhiibi leeri barmaku dhiibnayedi hanagata hayin warso ilat isinsan sii kore qaalad meertay farajactu yani hanagadi ilaa cabdillaahi bin mascuud zoojka hanagadi faqultu lahu licabdillahi mayngaleg inaka adi rajulun et cabdullaahiyo zoojkeed adalay khafiifu daatilyadiyeet yani galiilulmaali layn lajed galilmaali maalshaki yar galanto fudud mana carabta meelaan iblow galantis fudeed waay galanti sifir waayo almakajar yani marki ibrtasasere inaka rajulun rajul yes rajulkaas oo kafiifu daatilyadi yani kofkun hoob reesayb waljaraano maalba merin karhaysanyi galantis mafudud buutu galantis iblow yal waan galantis markaas walmaka jaraan hoob yani waki masalan so fakiir ayin maylilay galantis ebru galantis reesay ebru mana saasa kadhig galilmaali inaka rajul rajulkaas oo kafif datilyadi galantis fudud yes galantiski fudud et yani galilmaal eto waina rasuul lahi sala lahu alyhi wasalam nagadamarahu rasuulka naana bilantenmaynamray macshar nisaai khasisay bisadakati biikraaji sadakati sadaka biyawshenamri faati insaw hi anabiy ansaw fasalha suaal anabiya suaal fain kana hadi haaday dalika icdaa sadaka sadakada siyawshi hadi haaday yujzi huwa icdaa sadakadaas in gudaw ani in gudaw haadi yani fadaka falamru waadic markaas kaway kala baxdood majarta markaas hadi galantukoo saare wailaayo hadii onayo yani nin gudaan wailaayo in lam yujuzi hadii nin gudaan oo sadagadi niadkasiyoba nin gudaan markaas saraftu ilayha sadagadi ila ilaa kayrikum isin eyrki an ilayha faqaala cabdullaahi may ka golay bal iti anta bal iti ad naftasew bal iti amar way yani bal iti daynabay sew hi anabiya nabagan sewa bal iti daynabay sew urkuci wasjudi oo kale gad bal iti ansaw zaynab hi annabiy ansaw anti ada nafta ansaw a ah. anti tawkiid lay faacilkaaso iti taas lay lakaadkaaya yaade ya lakaadkaaya fandaragtu tabyerti zaynabo faydan dhisna marka imraatun imraado imraadaaso min alansaar yaba waaqifatun yena surun bibaabi rasuuli llahi calaa baabi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay ilbaab shay korshe surunta xaajatuhaa ansaaraytiede xaajatu yani xaajati ana danta oo su-aali wadag yayan xaajat wa xaajat lmarati eh yan saasa warsudfadaayta ehelkay walsadag yabalere ehelkay kilaabo kore yan saasa leto wakana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may adeeg adolgiyadinilridiye hadi aleyhi ala nabiy nabo korshay almahabata obsiya lakaridi lanlakuhaybaysada lakuobsada lankasninseeda korne lakuobsada ahay laakin loo bada dhah galo baali seeto baraton dad lakosolaayo edn fayle edn wanaagsan yahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam kor hoob lakufiiriyon lakuobsadaayo haybile rasulkiyad aleyh ala nabi nago korshay mahabatu haybilkride o una bilante kadhirida kornay wala warsado kor fed aysinkasedena galay fakaraja bilaalon babay calayna korkaana kabay gurigi hakumoodi bilaal muadin rasul a fakulnaa maernay lah libilaal may ngarnay itin saw rasuullahi saw sala allahu alayhi wasalam faafiran kabaru rasulkan kabar ana imraatayni lama bilamut ye waaqifatani surun bilbaabi cala lbaab bilbaabka korshay surun min sheeg tasalaani lamadaa su-aalaha yanka adi rasuul allah kuwarsadaya atujizi sadagatu gudaase canhuma can ilmaratayn maratayn kaisho sadagan gudaase cala aswaajihima aswaaji lmaratayn lamadaas bilaamood zawjiyaalkooda korshoon gudaase sakleyn wa cala aytaamin aytaam korsho sadagan kudaase aytaamtaasoo fi xujuri ma xujuri lmaratayn lamadaas bilaamood labariyaalsho kasugnaadeen walaa tukbir anta imin kabartoy hu anabiy imin kabartoy man lama bilaamood naxnu neni nin sheegdoy bilay bilay ingartoy fadakala bilaal unga galay calaa rasuuli llahi ngali sala allahu alayhi wasalam fasalahu bilaal suali hu rasuula suali yani faqaala lamadaas bilamada soo leew faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki nay ka golay man huma masalada hoob lakuwarsada caalim to okeltay yani wareysat ilan dadka nafti isku mid ma eh zoojka wala lasiyaliley isku mid ma eh ko wala haysad iblow hoob iblow ahaa iblow walma sii hayo zawjadiis walma sii kor iblow ahaa usuba fakire wal sii kor wale kalku tafsiilan bahanyi maana masalada cilmiga la tafsiili rasuulka hada wareysadahay ay ingar labada bilaamood man huma labada bilaamood ay qaala qaala bilaal bilaal mere imraatun o min alansaari kumidawto tan kalen wa zaynabu mana faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay zainabu hoob ler mana zaynab ogda yani bilaanbadana zaynabo lere kalkun tafsilan ka zaynaba hiblay lero misme doodka la sheego saasalka fahamko faqaala rasuul sala lahu alayhi wasalam mere ayu zayaanibi zaynabyaala oo madina roogante hiya iya ku ato madina zaynabo badana roogdate ato qaala bilaal may ka goolay imraatu cabdillaahi cabdillaahi bn mascuud yani wa kay kaadimki ka zawjadiisu faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsma goley lahuma lilmar'atayni yan sugnaadeen ajraani lama ajar yan sugnaadeen lama ajara behelaayang yani hal ajare isku dhaafata lama ajara helaayan lamada mey ajrul qaraabati garaabanimadi ajarshe oo zoojki iyo mayo ara yani wa kay masalan zoojki hordaan ajnabihaay qaraabo wala ka eri maybua guur kasta qaraabo kanagadi qaraabanimadaas oo ay taamtaas walsiyaas i walsiyaas ajarsho iwajru sadakati lamadaas ajarayaalayn mutafakun aleyh kolkan silatlaamti garaaba ilaadiyoti ye fadiladiya tusiha waan abi sufyaan kunyadiis abi sufyaan saxaabigi leeraay magaasheyna sakr bni xarbin radia allahu taala canhu fi hadii hadii abi sufyaan xadiidkaas oo dawili dheeray xadiidkaas fi kisati hirakla hirakla sidis kasaabsanay ana hirakla gaala hirakla may kagolay liabi sufyaan may ngare famaada may yaamuru huwa muhamed kumisinsan amre bi bima maga san amre yani anabiy yani huwa ay ilaglama lijeede nabiya lijeede eh, sala allahu alayه wasalam qala qaala may kagola ilagla goldan mayray qala sufyaanu qala abi sufyan wa qala abu sufyan may kagolay goldan mayray yaqulu muhamadu muhamed mayrey ucbudllaha ilahay caabuda waxda munfaridan halaadisaleedi walaa tushriku an lagudaajiden bi bilah alise an lagudaajiden watruku kutaba ma yaqulu aabaukum awtedin wala kagoleen kutaba wayamuru huwa muhamed na un mayn amray bisalaati salaada na amre yadai salaati salaad gudashadiena amre wa bisadaqati وabsidki run sheego naamre وabilcafaafi doorsanaga naamre وasilati umamisha وabisilati garaab haririyo naamre مutafaq عaleyh وan abi sufyan abi sufyan mayl kuriye sakr bni xarbin na magashi mucaawiyat bn abi sufyan awshay wa sakr bin xarbadan kasay magashi abi sufyan kuridis radi alahu taala canhu fi xadiithi xadiisi sakr sakr hadis hadis kasoo dawili dheer hadis kasoo fi kisati hiragla hiragla gasidis kusugnaadi ana hiragla hiragliya kaala hiragla may kagolay abi sufyana abi sufyan may ngana famaada may ya'muru huwa yani wa kay muhamed amre kumisan amre bib imamsan amre yani huwa la iraglamay lajeede annabiyan lajeede faacilka yamuru faacilshe lan muhamed maysan amre nabag maysan amre qaala may ka kagoolay yani abu sufyan abu sufyan hadlahay waktigaas gaarihay laakin marki dema islaamay markiisu islaamiya adisla kaguuriyey qaala abu sufyan may kagoolay golsanmar lah liiraglamay ngaray ha yagolo huwa nabag muhamed may kagoolay ucbudullaha ilahay aabuda waxdaw munfaridan haalhadishireedis ilahay bas aabuda walaa tushriku lawidaajiren bi bilahi lishaen lawidaajiren ta kagoole watrukuu kutaba ma aladi kutaba yaqulu abaakum awtadin kagoole wayamuru wa muhamed na may naamre bisalaati salaada naamre biadaa salaa salaad gudashidi wa bisidki run sheego naamre wa bilcafaafi doorsanaanga naamre la doorsanaado yani lafiif la naga wa bisilati karaabariiriyo naamre manushahid hadisi leer silat ilayh mana baab baabu silat alarxam kajar mutafaqun caleyh wa abi darin radi allahu tacaala canhu qaal abu dar may kagoole qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul jemi ka gore inakum isin satabtacuna afurba doontan arlan afurbaasa aradaaso yuskaru lisheego fiha fi ard arad dhadiya lakisheego algiraabo giraab lakisheego wa fi riwaayatin satabticuna furda doonta misra maga misriya furdaasa waya misrdan arlon arluwa aradaaso yusamala magaao fiha fi lardi halgiraabo giraab laka magaao fastawsu in isdardaarma biahliha ahli lardi aradaas helshe khayran in isdardaarma may wali fa ina lahum liahli liahli misra may layna dimatan balan iya lain waraaciman garaabanima layna wa fi riwaayatin faida btatactum wadi furutan a misradaas faactinu wanaajiya ilaa ahli ahli misr misr wanaag wanaagan samey may wali faina la faina lahum liahli misr may layna dimatan balan iya lain waraaciman garaabanima layin o gaala nabi mare dimatan balan wasiilan sodonima layin sawaa muslim muslim iyo wacdisina weriyey qaala alculamaau alraacimu raacimta la sheegay alati raacimtaas oo lahum liahli misr layin may lay waa kawnu haajara haajara ahaanshadeed umu ismaaciila ismaaciil yani sala allahu alayhi wasalam aadis ahaanshadiya minu min ahli misr ku ato wasir nukownu mariyata umi ibrahima bni ibni ibni rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam minu min ahli misr kumid ato ay meelo dheer firi garaabada sin dheerta tamelas garaaba deerti iyo hala hariiriyo ilaley mana garaabada hadhoanshileediya ley mae hata tan dheer nafti ala hariiriyo lambahanyi rasuulka natusaalayahay sala allahu alayhi wasalam can abi darin radi allahu taala anu qaal abu dar may ka goray qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shamay gole inakum isin asaabka isin sataftaxuna furod u doontaan eri hadii la deero ay walan dhine rasuulku sheekoy ayo marki dambena dhiye yani furod u doontaan arlanga furodaasa aradaaso yudkaru la sheego fiha fi larli arada kisha algiraabu beesa giraab laga sheega giraabka mayba beesua beesadaasa laka isticmaalo miqdaarun gadar sakirun yar min adeebi e walfilati e kanuu yucaamiluna bi fi lbaycaati wala ka ganacsada beesa besiya yaro giraad dheeraw arlol ka isticmaala fudontango misalilin lijis giraad kasa isticmaalaan inakum isin sataftacuna furdaasa arlana furdo doontan eri misalilin tilmaamahay rasulka oo wal gadaal dhiiw gadaal cumar shay waktiyal kasa la furday aradaas yudkaru fiha fi lardi arada fijal giraadu beesa giraad elki sheegaw gida giraada ka isticmaala beesriya giraad dheeraw wa fi riwaayatin satafticuna furdo doontan misra misr iyo furdo doontan arlanti bedel shay waya misridan arlon wa yusama la magaawo fiha fi lardi algiraadku giraad beesadi leraw beesadi algiraad leraw mana saruudlera giraad bees yaryar mana giraad fastawsu in isdardaarma biahliha ahli misra misri hilshay khayran khayr in isdardaarma dadkiyo eh hadii oo isin kobsatan dhibaatiyonay canaaqin kala dhagantana khayr in isdardaarma khayran sameeya dadkiyo eh may wal hariiran oo dhaxeeya eri rasuulka fa ina lahum liahli misra yale dimatan balan yalen waraximan qaraabanamana leyin wa halka alkariigiyo alka kheer alan wa fi riwaayatin faida aftatactum wafi furutanha misra furutan faasinu wanaajiya ila ahli ahli misra misra helshay un wanaajiya may wali faina lahum yo ilayna lahum liahli misra maylayna dimatan balan yalayn waraximan garaabanama yalayn hay ah. o gaala nabiyun aw may golay shakraawa dimatan balan i wasiilan sodonama yalayn yani rawa ma yure adib kasoyna muslimun awuri qala alculamaa culmadu may ka kagoolena araimu qaraabadaas may bua oo rasuulka raima lain leri alati raximtaas oo lahum liahli misra lain may bua kownu haajara haajaro ahaanshadeed ummi ismaaciila nabilahi ismaaciil sala allahu alayhi wasalam aadis haajara e eh, iyo minhu min ahli misra ku ahaati wa haajaradaas oo reer gibdiyiin mid eh misr dadka degaayaan gibdiyiin ambaliyin kolkan gibdiyiintasa yani haajaro ku kunalati oo yani ahay abulcarabi carab awsho ismaaciila nabilahi ismaaciil arab abul arab eh abulcarabi carabta badanta alcarab lmustacraba carabta leraw carabta oo carabooweno caraboowen awsho ismaaciile aadis ye reer gibliyin hayte reer misr hayti kalkun hadiirkasu rasuulka sala allahu alayhi wasalam nama ay yani wa kay carab carab carabu sala allahu alayhi wasalam kalku muslimiinti dhon ala lahadlaay muslimiinti ho marba islaamka galan kulisho yani carabley limid kulisho saas oo kalo kalku maylilaya muslimiiney hadii oo magaaladaas misr furutan ba ixsaan an sameeya kolkan qaraabanimada meru raximta alati lah alahi araim raim alati raimtaaso lahom yani wa kay lahom biahli misr lengmay bokownu haajara haajara hanshadeed umu ismaacila sala allahu alayhi wasalam nabilahi ismaacil ismaacil bin ibrahim aadis haajare eh minhum yo kumidato minhum min ahli misr kumidato raximta tan yeede kalkun hariiraha carab oo dhan aadiyo wa aha yani ismaacil ismaacil awshag aw ismaacil lanki dhali oo oh, haajare e haajaradaasa eh. yani reer misr e eh, qaraabadadaasan oo dhaaxiteere rasulka wasihru sodogona may buha kownu mariyata mari ahaanshadiyaw umi ibrahima ibrahim aadis e eh. ibrahim kaas ibni rasuulilahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulsha arishaye ibrahim kaas aadis mari e eh wa minhum min ahli misr ku aat sodonomadooda taasu mana rasuulka sala allahu alayhi wasalam odoomay reer oonayaw misr eh ye onago ibrahim leeraw ku dhali yani ibrahimu famin mariyat kila kilara kalku maariyatlkibdiyintas waa kay kibdiyinta may bu ahlu misr kalkun hariirkana rasuulka sala allahu alayhi wasalam iyo kalkun reed yani waa kay masalan barishe ibrahime ibrahimkaas aadisa kibdiyintas reer misrahay sadonamadana taasu manaa reed waa nabi qaraabadaas oo saasan dheer halda hal hariiriye lilay mana وعn abi hurairata رadi aلlahu taala anhu qal abu hurayr may golay lama naزlad hadi aayat aidantanga marka degdig an dirdig cashirataka qaraabada tolkaan dig alagrabina dhawn dig marka degdiya daca rasuul sala الlahu عalيه وasalam ilahi rasulka in weri quraishan quraishan weri faijtamacu quraish kulamen faama faijtamacu quraish iya kulamen wa faama yani camimay rasulka yani adducaa werinta camimay alindaara digowka iya camimi wakasa nabiy nabo kasasi alindaara kasasi wa ko fasirki waqaala nabiy may kagolay ya bani cabdishams koraa kubilaw reer banu cabdishamsoy ya bani kacbinuloayo ankidu bedaaliya anfusakum nafyaalki mina naari kubeddaaliya ya bani murata binu kacbi ankiduu badbaadiya anfusakum nafyaakin min annaari naar kubadbaadiya ya bani cabdimanaf reer bani cabdimanafoy ankiduu badbaadiya anfusakum nafyaalkin min annaari kubadbaadiya ya bani hasham reer banu hashim oy gaar ahaan kolku rasuulka hoosaan degi gabilki shay ankiduu badbaadiya anfusakum min annaari kubadbaadiya hadan hoosaan degi ya bani cabdilmualib oboshedin awlaadis cabdilmualib adeeryaalkay awlaadisoy ya bani cabdilmualib obogay awlaadisoy ankiduu badbaadiya anfusakum nafyaalkin min annaari hadan gaar ahaan ya fatimatu fatimoy aridisalaaqla ankidi bedbaadi nafsaki nafta bedbaadi min anaari naa ku bedbaadi may wali fa ini ana laa amliku ana anma milkiyaw lakum ising mising milkiyaw min allahi min cadaabilah ilahay cadaab shay shay shay an shay mising ku milkiyaw غayra ana lakum lakin ana lakum ising may lating raaciman galaabana malating saabulu ana guuyay ha racimtaasa bibalaaliha guuyansha ku guuya sawama yurey wacdidkana muslimun imaama muslim yawri وan abi hurayrata radi allahu taala anhu qala abu hurayr may ku wari lama naزlat marka degday hadihi laayatu aaidan tanga markaas diiwaandir anta nabilahi maxamed o dig cashiirataka tolka cashiirin badanta weliba alakrabina dhow n dig marki aaidaasa degdi ya dacaa rasuululahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshe an weeri qurayshan quraysha an weeri fajtamacu quraysh arurena kulume facama nabiy nabog camimi alindaara digowkya ka camimi biqurayshin aka camimi wakasa nabiy nabag ka kasitay alindaara digowkya ka kasitay adin waqaala nabiy nabag may ka golay tafsiir ahaa yani wahay tafsir bacd alijmaal kot wاlijmaali faama wakas hadin walfasre waqaala nabiy na may kagora ya bani cabdishams reer banu cabdishamsoy yani ya bani kacb ibni luayin reer banu kacb binu luayo ankidu bedbaadiya anfusakum nafafkin bedbaadiya min annaari naarku min cadaab illah min annaari naarku bedbaadiya hadin hoosaan ya bani murata binu kacboy ankidu bedbaadiya anfusakum nafkin bedbaadiya min annaari naarku bedbaadiya quraish eel hadalay hadin gaar ahaan ya bani cabdi manaaf reer banu cabdi manaafoy anqiduu badbaadiya anfusakum nafyaalkin badbaadiya min annaari naarku badbaadiya yani waksaas ya bani hadan hoosaan degi ooshe ya bani hashim hashim olaadiso anqiduu badbaadiya anfusakum nafyaalkin badbaadiya min annaari naarku badbaadiya ya bani cabdilmudalib obooshe hadan yani olaadis ladala ya bani cabdilmudalib obooge cabdilmualib olaadiso adeeryaalshay ladala anqiduu badbaadiya anfusakum nafyaalkin min annaari naarku badbaadiya gaar ahaan hadin idis ya faatimatu faatimoy anqidii badbaadi nafsaki nafta badbaadi min anaar inaar ku badbaadiye mayoli fa ini ana laa amliku anaan mamilkiya lakum mising mising milkiya min allahi min cadaab illahi ilahi cadaab shay shay shayan shay mising milkiya gayra ana lakum laakin ana lakum mising may latina raximan garaabanimo iya lati saabullu an hariiriyey ha raximtiyeede bibalaaliha balaali raximi raximtiyeede yani wa kay quuyan shee ka saabullu an quuye saabullu an hariiriye lekdekan saabullu an quuyey ha raximtaasa quuye bibalaaliha balaali raxim raintiade guya sheeka guya sawama yura adeedka muslim gawluhu gawl nabi wali adag suba fasire rasulka goolshay sala lahu alay wasalam bibalaliha kagooli huwa bifati lbaya laakri balal bibalaliha biba baada kordhowshe laakri wa kasriha bibilaliha hoos dhowshe kasrishe kasriha kasribain walakri walbilaal bilal alma bilay guya bilay wamacna lxadis hadisin lijeedidis maybo saasil saabulu guye ey saasil hariiriye ha aracim aracimta hariiriye shabaha nabiyu nabog shibahi sala allahu alayhi wasalam radiicataha radiicat araximi garaabada gooyawshe kashibahi bilxaraarati kuleel iyo kashibahi xaraaradaasoo tudufa hiya xaraaradeede la damiyaw bilmaai bi lakadamiyaw wahadihi yani wa kayhen wahadihi tangna wahadihi tan oo silaturaxim teena tubaradu wal goboojiye bisilati hariiriyo laka oo yani gabal hoob kuleel hoob jarmay damiye biyo lakadamiye qaraabada niyana may lakagaboojiye yan haririyo lakagaboojiye res wa macna alxadid hadidkan lajeedidisnayb wasaasil ana ana haririye ha aracima saabulu ana naguye ha racimta sa saasilu haririye ha racimta haririye macnahe saas shabaha nabiyu nabagu shibahi kadicataha kadicat araximi qaraabadi gooyawshiya kashibahi bilxaraarati kuleelya kashibahi xaraaradaas oo tudufa hiya xaraaradiyeeda ee la damiyaw bilmaai bi lakadamiyaw wahadihi tan oo silaturaximte wahadihi tan oo raximta ana tubaradu wal goboojiya hiya raximta bisilati haririyo laka goboojiye sida taasoy oonayo kuleelka babilanka goboojiya tanna haririyo lanka goboojiye shibahka reed waji shibahka kaaswa waan abi cabdillaahi bni camr bn alcaas radi allahu taala canhuma qaala cabdllahi ilay may ka goolay samictu rasuul lahi adheegi sala allahu alayhi wasalam jihaaran mujaahiran haalayki lijihraw ayra sirin ayra musirin haalayki siraysdaw ershay yaqul nabi nabaka goolaa dheegi ina ala abi fulani reer abi fulan helsho laysu mahane biawliyaai awliday mahaneeri rasuulka sala allahu alayه wasalam wa inama inkan mahane waliyi ana yani weligay may bua allahu taala ilahi waay wa saalix lmuminiina muminiinta suubon skidio suubon waay walakin lahum libani lahum liabi fulani lahum liali abi fulan may layina raxaymun qaraabnimo oo oh, abulu ana guyaw ha raximtiyada bibalaaliya balaali raxim raximtiyada guyawshan kagoya lin mutafakun caleyh wlafdu lafdigna lilbukaari lafdigna bukaari askulewa manaha libani cabdimanaf reer banu hashim rasul markaas lahadlahay yani dadkus lahadlahay yani may bu ahan saas may leya xadiisin an abi cabdillaahi abi cabdillaahi may lakuriyey an abi cabdillaahi camr bni lcaas e camr bni lcaas ah radi allahu tacaala an canhuma usiyashekaraadlanagda qaala may goolay lankin leeraayo yani waa kay masalan camar waayo qaala camru cabdillahi oo dheer qaala camru bn lcaas may goolay an abi cabdillahi abi cabdillahi mayla kuriyey camri bn alcaas ah qaala camar may kagoolay sametu rasuulalahi dheegi sala allahu alayh wasalam jihaaran mujaahiran haal ekili jihr aw ya dheegi ayra sirin ayra musirin haal ekisiraysada ersi usooli jihran siraysdan yaqul nabiy nabo kagoolaa dheegi ina ala abi fulani yani abi fulan lankileraw yani ehlshay yani banu hasham an lajeede reer banu hasham laysu mahane mise banu cabdilmualib lamada nagda banu cabdilmualib mahane laysu mahane biawliyaai awliday mahaan kuwi ingargaara awliday ho yani mahaanoa inama inkal mahane waliyi ana weligay may bolanki onayaw yani weligay e ingargaara allahu tacaala ilahi waay وصالح المؤمنiن مؤmininta kid sوbn وaay وalakin lahm لali abi فulan abi فulan helshay yani بني cabdالمطلب may layna raحim qaraabnama iya layn abul an hariiryaw ha raximteeda hariirya goyaw bibalaliha goyanshanan ka goyaw abul ha goyaw بimacna asil hariiryaw lay abul ana goyaw ha raximteeda goyaw bibalaliha balali raxim raximteeda goyaw sha ka goyaw fasalshadila moodnay asil an hariirya ka degan arantiyada bibalaliha bisibatiha hariiriyoshan ka hariiriya mutafakun alayh walafdu lilbukaari kalaawi hariiriyosha lekijan an abi ayub abi ayub kunisankileray mail kuriyey abi ayub alansari magashi khalid ibni zaydin alansari radi allahu tacaala canhu ana rajulan rajulko iyo kaala rajul meray ya rasuul allah ilahi rasuulkiisi o akbirni in kabar bicamali camalkaas oo yudkil huwa camalka gelyawnian aljanata gilya wayubaacidu huwa camalka fogaaywnian min annaari oo fogaayaw faqaala nabiy naumay kagolay sala allahu alayhi wasalam tacbudu caabudaas allaha taala ilahay caabudaas walaa tushriku anta malgudaajihaasbi bilah lishayan malgudaajihaas watuqimu ogas ee salaada salaada ogas watuuti siyaasa zakata siyaas watasilu hariiriyaas ee raxima garaawada hariiriyaas muttafaqun caleyh camalkaasa janalka gala wari rasuulka sala allahu alayh wasalam ay abi ayub alansari oo yani khalid khalid ibni zaydin amagaashilankasa alansari rasuulka markii hijrooday sala allahu alay slam madina sari langidiska degaayay oo haba waayay radi alahu tacaala anhu ana rajula rajulka gaala rajul mayra ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo akbirni insheeg bicamalin camal insheeg camalkaas oo yudkil huwa camalkanian aljanata giliya janad waltoobi camalakela jara salilan saxaabiya asaab rasul dadeedantedalayo cibaadadii daacadii wali onayo ilahay nankadhaedantedalahay camal insheeger jana ijeeya wayubaacidu huwa camal kusuge niyan oo fogaayo min anaari naarna oo dheeraya nankadhawaadaan faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may golay tacbud llaha ilahay ya caabudaas walaa tushriku malwidaajiyaas bihi bilahi shayan shay malwidaajiyaas tafsir lay waay tacbudlah fasir sha jumlada fasiri jumla tafsiriya lera ilahay caabudaas may lanijeede wal malwidaajiyaas ilahay subxaana wataala shiradiisa caabudaas shiradiisa tugas ilahay besa caabudaas watuqimu yani wa kay oogasay asalaata salaada oogas salaada toosiyaas waktishe arkaanti ay shuruudad iyo dhon taamka dhegaas cilmi cilmi ka oogas mana calaa cilmiga ka oogas watuqimu ogase asalaata tukadaas kalele magarna ogasal dartiknikaas yani taas mayle waa lankasa korlay oge watuqimu ogas asalaata ogas watuti anta siyaas azakata zakadiya mustaiqiinta siyaas watasilu anta ad hariiriyaas araxima garaabada hariiriyaas mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq way an salman bin camirin radi allahu taala an an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naumay ka gol ida afdala axadukum axadkin hadii afuraaw falyufdir i afuray calaa tamrin timir hoob la helaw timirka afuray may weli rasuulka yani may ka tilmaamay timirta ciloy may weli timirti walalan ka furaaw fainahu ina tamra barakatun du barakatin baraka kin saaxibe fain lam yajidu aadka din helaane tamran timiran helaan falmaau biwa ya yufdiru ka fure may weli fainahu suna ciloy rasuulka wala biyolan ka fura mayb fainahu in almaa bahurun lilmacida hadunto ki safeya oo daahirka dhikawa aha wagaala nabiyna umay kagolay asadagatu sadaga cala lmiskini miskiin korsheylka sadageya sadagatunlay waay وaعlى di raximi garaaba konsaacibe korshilka sadagaeana sintaani lama sadakatun iyo wasilatun garaabaririyo tawaama yureey xadidka tirmidi وaqala tirmidi xadidun hada xadid hasan darjid hasan salman bin camir radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayه wasalam qala nabiy naumay ka goole ida afdara axadakum maclushaahidka manaa da yani silaturaxim taasariyada kugalahaysa maahin ada baabusoom malro ida afdara axadakum axadkin hadii afuraaw koy afur hadii sero axadkin falyuftir wakti ila afuraay der fal yubdir afroy ala tamrin timri ka afroy timr enjeg ika afroy a may wali rasuulka cilo timirtulalan ka afrow faidika jarte eri may wali fa inahu ina tamra tamarka barakatun du barakatin barakakin saaxibew fain lam yajid huwa axad kadin helaane yani tamran timiran helaana falma biye aflalu fal badan markaas biyada ka afure falma wa aflalew biyo afure biyo fal badan biyada ka may wali fa inahu ina alma maaga suno dahurun lilmacida dahurun ki oo hadunta daahiriya safeeya wagala nabi noogmay kagole sadakatu sadagada maarushaa isbaabka meela kuwafaganto asadakatu cala lmiskiini miskiin korshay lakasadagayaw sadakatun sadagarinto lay ala jarlay laakin wasadakatu cala dir raimi qaraabo konsaaide korshay walakasadagayawna sintaani lama ay lama sadago mana lam ajaru sadakatun ko dheh iyo wasilatun silatu raim lamadaas wa rawaa mayure adika tirmidi wagala tirmidi mer adian hada adian wa xasanun darjisnasan eh وan ibni cumar radi alahu taala canhuma qaala ibna cumar may ka golay kanat taxti an hoosey may haatay imraatun imraado iya haati hoose zawjado kajartiyalay wa kuntu cabdالlahi bin cumar alanin may haaday uxib kijela imraada jelay wa kana cumar akay cumar en yagra kaadaay ha imraadaasa kaadaay faqaala cumaru cumar lian may ngaray balig fur ha imraadon fur faabaytu anina didi faata cumar cumar sedi radi alahu taala anhu anabiya nabigan sedi sala الlahu alay salam fadakara huwa cumar sheegi dalika aliba diidow kaas kaase wa law linabi nabag in sheegi sala allahu alayhi wasalam arika yani cabdulahi bin cumar awjada fureer waani diidi faqaala nabiy nawo sala allahu alayhi wasalam may kagoray lian may ngaray dallig fur anta ibna cumar aw fur ha almalata fur sa yari macnaa yahay sidiya ka furireed yani wa kay rawaama yure xadiska abu daud watirmidi waqala tirmid mari xadisan hada xadisan wa xasanun darjidis hasan saxiixun o saxiixun ama saxiix lama toodiyo lay nagday xasan waay ma saxiix toodiyo lay wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala ibna cumar ibn cumar may ka goray kaana saxti hoosay may haatay imraatun bilaamay toy ahaad wakunton may bahday uxibu ana nijeeray ha imraada jeeray yani wakana cumaru cumarn yakrahu hua cumar ka hadaay ha imraadiyeedee ka hadaay faqaala cumaru cumar lian may ngaray dalig fur ha maradan tanga fur sa yani aw ka yareli faabaytanina diidi kulay cumar wala dinigan ka hadaay min jihati diini haato dhii korta diinkayshe mana kolkun diinkayshe yani arika saasay sari kolkun furutan aadaytanina didyel faasaa cumar cumar seri radialahu taala anhu annabiya nabaga dacway nabagan seri sala lahu alay salam fadakara cumar cumar sheegay dalika libaaa diidowkana diidiya law lirasuuli rasuulkan sheegay sala lahu alayhi wasalam unakun jabirton furer waani diidiy marki dem rasuulkas aragnay sala lahu alay salam fagaala nabiy na uma yaray sallig furha almarata fur ahay marada fur manaa fura yari yani waa kay saaso kalku yani fura yari markaasa furya laymana may weley aawkan baariyowshay may deesiye jina galowsha dadeersiye kolka yani hoob aawki b furbaka laymis aadi furka erto yani saaso oo may faylaha kolka aawki aadana walalan furaw geberta yani min jihati diin ama unogan diintis kuhalaawas iyo dinigaas saaso dinigaas an fiiriyan fayle mana ma wadanti oo lay waliga saase an fafirine yani diinta fiiriyan diinta hoob unog ama diinta kuhalaawas an halaayaas layin dinigaas erakora fur erakora mana xadiiskana xadiis xasan saxiix ma walba guursato fur taasfur taasfur oblaker yani wa kay masalan diinna la fiiriyahayne taasoo diinta la fiiriyo fale dinig la fiiriyo diintaas may wali cumar ogdilan eedan ad alago diinta adalagaa kolkan dhanka diinta shee fiiriyahayso mana dinigaasa fiiriya ay rawa abu daud tirmidi wagala tirmidi may gole xadiisun hada xadiisun xadiiskaasoo xasanun darjadiis hasan e saxiixun saxiixun waan abi darda radi allahu tacaala canhu abi darda may bala kuriye yani abu darda radialahu yani may buaha may loobsaday ini oo diinta dhibshahan deersid walaa ta furungnay daliga gaala nabiy dalig furha marada fur walan leya oo cumarna furungnay kolay diniga dan may la fiiriya diniga diinta lang obsaday ay ini oo hanjiido gabartan tang ay usa oo diintis dhibshi hanjiis diintis dhib hanjiis oo maradan tang hadi diintaba kadhibaas oo diintisa kutaban bil in waydi hadi kala gabad ahaan walma akisadaas kitaab akisadaas sadalata diinti dinidaas bakinka koyto waras kufuray markaas mana yani hoob welid furkeeran waa furbu markaas idig diinta lakin gebed ma la ogol maana yani kolkan inig diinta hoob lakoobsadahay diintis ama lankan kuanaawasliley wal fureley markaas waan abi darda radiallahu tacaala canhu ana rajulan rajul ye ataa rajul seedey yani wa kayhan faqaala ina lii imraatan ana rajulan rajulka wa ataahu rajulka seedey hu abadarda yan seedi faqaala rajulka mer inani liimraatan ana bilaamay toogal wa ina umii aadayna ta'muruhu ya umadayni an mayamarasa bidalaaqiha dalaaqi lmar'ati maradi hede furaw iyamaraaytu shawele kalkan ade hel shawele faqaala abudarda may ka golay koley samictu ana fur in furtay maka eraayo lakin hadisaka isageen samictu rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shedeg yaqulu rasuulka halka golaw alwaladu alwaalidu waalidka awsadu abwaabi ljanati jinada ilbaabiyaalshe kan oonayo unkafudeed badan yani nka dhaxda kan ka jarwa ahay jinada ilbaabiyaalshe kan dhata ka taaso aada yani weelabka saasa lamidee rasuulka dheegi fed fa inshita adi fadaasa faadi halaay dalika albaaba baabkas halaay o axfada xifdi hu baabkas oy xifdiy ari mana rawaati baabkas arkindheey baabkas leswanaay yani taaso yani mayba weeladka mbaariyo shaya may ba kadhiganta ina bara ina birahu bira lwaalidi waalidka mbaariyo shay yani ye muadinki dadeersiya ilaa dukul ljana dadeersiya weeladka mbaariyo shay may dadeersiya jina galawshe kalka hoob welidki min bari ne fur ma furaw koyto baarnamo khilaaf koy yani may nagdaas ilbaabka isku halaayo adikin yaler an abi darda radi allahu taala an ana rajula rajulka wa ataahu rajulka seede hu abadarda yan seedi faqaala rajulu rajulki may kagora ina li imraatan an bilamayto yagar wa ina umi aadayna ta'muru hiya umada ma amalaasa niyan imalaase bidalaaqiha dalaaqi lmarati mardiyeede furaw shey amalaas furaylatuma na faqaala abu darda may kagole ha daliil miya aha samictu rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka yaqul rasulka ako goladi al waalidu waalidka aday aw kalanki adog waalidka yani may bu awsadu abwaab ljanati jinada ilbaabyaalsha kan onayo dhaha aflalanka ew o aflalu abwaab ljana jinada ilbaabyaalsha kan kafal badan oo kan dhaftanka jaro fa in shita hadi fa adli halaay dalika albaaba baabkaas kaase halaay yani waa kay oo yani baabka halaayo sheemaylka halaaye wali onayo baabkaas lakadeeri fadi yalakutaba ka aasiyaas samafalshiya diidasa kaasiyaas atiknagadaas xabsheen gumawaayaas aayaas ilbaabki markaas halaaya faadli antaad halaayo dalika albaaba baabkaas halaayo weluti kaasiho yani waa kay darkisan welo ininbaarhido saas wel baabkas ed usuba halaaway aw ixfad ama ilaali dhoor walada dhoorow kuwelo dhoor ku albaaba baabkaas dhoor o weladkaan baari wali fada on lamadaas adig jarteer yani reetaaso ahe tan reed maybua yani ina biraho maybua yani weeladkan baariyo shay marki awsadi abwaab ljana lilay baariyo kuwa weeladka lan baariya muadin ilaa dukul ljana dadeersiye ina birahu muadin ilaa dukul ljana wa hay adisna wagala may kagole tirmid wagala tirmidi adisna hada adisn adiskaas xasan hasan sain saxiya wa kolka weeladkina gobsan iyadan fayle toobkina gobsad khataragsun markaas yani danti o lan waalala weelakana min jihati din ini firiyo lan bahay iyona danti danta nafsiya naftiakaja saay saxaabigi iyo yani ah, nabiyllahi ismaaciil awshay markin koya dardaartis may hayti yani yani wa kay catabatulbaab bedela ari mana dirtaanka oo ilbaabka lahakugalaw bedela ari mana kaasan dardaar arikay hooba koy mayraase ilbaabka meeli lahakugalaw dirtaanka hoose gabalka luto ladhikaw hoose bedela laka lahayde ari mana mayna jeeda naagdan furahayo fur hooba koy fahmay himeeray daasa karayha haabka indirdaarmay waana may bu aha adi fura liyary fur unta fasaankaher mana horay ku furi kolka yani jart mana taas may bua aawka sifayl maan dhawaay may wela to kaleba marki dan markiisu guursadi eedaan dhawayti weli ma owaad ma owaad ma sheegan tan hor maya owaada sheegda may ka noola ah, marki leri owaad sheegati mana inta ka noolna gaaji biyo hilibday ka noolna sado arafaada ka nool saasarti mana lang adle kinkoy hata awshiya kinkarne walba kinkasheegna diitabada falangeeya isheegay kalkun lansirdoorow ma e mana lansirdorow ma e arikey ata may ara bedolta so denben koytay yani amaantay di walika noolan hilibki ilay sheegti waan hilibki iyo biyoogi ilay sheegdi waan amaantay nolol fayle ka noolne raayi ka noolne ferti waan haqawayti fedheysidi mana marki de meera sugaysan ilbaabka dirtaan وan ilbara bin cazimin radi alahu kolka hadhawayso fade mana weladki dadkan burine hadhawayso garaabadan hariidolaba silaturaximkia kumid a وan ilbara bin cazimin radi alahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy na may ka golay alkhalo abtaga bimanzilati lumi aha booskeedi ahaadiyo aada yani boosya darjidaasalayo abtaga alkhalo abtaga bimanzilati lumi ah manzilkeedi ahaadiy rasul rawama yure garaab hariiriyawki man aada sidan hariiriyaas oo kale abtaga nang hariiriyaas mana kofkun kofko adi baririyaas kofkono sababsheelangkakalakarirye hawamayure xadiidka tirmidi wagara tirmidi mari xadisunada xadisun xadiidkaso xasanun darjisan sain o sain ama saxiye wa fi lbaabi baabkan oo baabu silat raxim may kasugnaaday axaadiis o axaadiis iya kasugnaade axaadiis kaso katiratun fara badan axaadiis kaso fi saxiixi saxiix fi shihaati axaadiis kaso mashhuuratun lishuuray minha min alaxaadiisi axaadiistaas may kumid axaadiis asxaabi lgaari ya kumide xadiisu asxaabi lgaari dadka saabtis hadiskeediya kumide a hamoodna ilankasuna oo yani camal shay katawasulaay hamoodna ilahu aday awki hoobana baara intaasada dartaan weelay baaranaman welib ilahu gosun oo fedaraay walku fedi baaranamad lak yani lakabadbaada camal lakabadbaada kumid as baaranamad iwa xadisu jurajin usuna juraj hadiskeena hamoodni wakad sabaka juraj usun aadis hadalkoonay kureebaday umaatanan hayne ibaadalay kadhax jaray saas daraadiye habaarki kadiha aragni kolkan wa xadisu jurajin juraj hadisye kad sabga lamadaas hadis anin dhage wa axaadisu mashhuuratu wa fi lbaabi may kasugnaadeen axaadis wa kasugnaadeen axaadistaasoo mashhuuratun lashuureeyey fi saxiixi saxiifise lashuureey xadabtu ana xadafeyha axaadistaas i xadafi iktisaaran liajli iktisaarin gaabiyaw daraadiya yan hadafi waay gaabiyaw daraadiya yan hadafi wa min ahamiha ahami axaadiisi axaadistaas kan ku muhimsan may kumid aha baabka hagaabi daraadiyan hadafey ha an naga faday laakin waa kay اktisaar daraati an hadafen kutabiyali hadaftuha taraktuha kutabay aadistas iktisaar liyajli اktisaar gaabi daraadiye oo kitaabka gaawado daraadiye nag nagdo galyali wa min ahamiha amil axaadis aadistaskan kumuhimsamay kumida xadisu camr bni cabasa camar bin cabas xadisye kumida radialahu taala an owa xadiska suge fi muslim muslim fishay ahaadi kuwa xadiska suge kainun fi muslim ahaadi xadiskaas oo adawil dheer xadiskaas oo almustamilu kulmiyey calaa jumalin jumliyaalo kulmi jumalaasoo kasiratin fara badan kulmi jumalaasoo min gawaacid islam islaamka tirishe kumide wa aadaabi wa min aadaabi aadaab islam islaamka aadaabtis kumide wasaadkuru ana ana waana sheega doona hu xadiidka suge bitamaami tamaam lxadis xadiiska soo taam iya sheega doon insha allahu taala ilahi di doono fi baab rajaai baabka baabraja lerawka sheega doon daala may ka golay kolku meeli o hadda xadiidka baabka baabka nin ninkuwaafagaha gobodi hadda taamshe nin sheega doon balangaada noogaada ilahi di doono sheega doon eritamshi lakin hadi meel muhimka le goobdaki wa min ahamiha amil axadis ku kumuhimsa may kumida xadis camr ibni cabas ah radi allahu taala anhu xadisasa kumida huwa xadiska kainun fi muslim yaal xadiskaas oo dawilu dheer xadiskaas oo almujtamil kulmiyey cala jumalin jumliyaalo kulmi jumliyaalkaas oo fara badan jumliyaalkaas min gawaacid lislam islaamka sirisha kumide wa adaabi adaabi lislam islaamka adaabtis kumide watadkuru ana an husudoon xadiska sige husudoone bitamaami tamaami alxadisi xadiidkas taam ahaanshadiis yahusu doon insha allahu taala ilahay di doono fi baabi rajai raja rajada baab she yakashe yaka sheega doon baab raja qaala camar may ka gooray fihi fi lcadiid may ka gooray dakalat dakaltu gal yeeri cala nabiy camar ale camar bin cabasa dakaltu cala nabiy naba korshen galibi makata fi maka makiyan gal yani fi awali nubuwati nabanimad ogol she fakultu law linabiy may eray ma anta man anta yet qaala nabiy may ka gooray nabiyun ana nabiyun ana nabi aha fakultu an may ka gooray wama nabiyun naba maylka jees qala nabiyuna may ka gore arsalani lahu tacaala ilahay yaa i diri fakultan may ka gore biayi shayin shay may arsalak ilahay akila diri qala nabiyuna may ka gore arsalani allahu tacaala ilahay ila diray bisalati larxaami intu baabka milnin kuwafaga bisalati larxaami garaabad hariiriyowshe waxyaalaga rasulka laala diriya kumidatoa yani garaabad hariiriyowshe wakasri lawsaani sanamyaalo burburyawkood ilahay ila diri wa an yuwaxad allahu ilahay layla waxido laa yushrak lang lawadaajin abi bilah lishayin shay lang lawadaajin wadakara huwa raawiga sheegay tamaam alxadiid ya sheegi sheena doone bakaresha dakaltu gaala camru may kagolay di fi lxadid may kagolay dakaltu galay cala nabiy naba korshen gali sala allahu alayh wasalam bimakata fi makataan gali yani yani huwa camar may najeede fi awali nubuwati nabanimada awalkeedi en gali faqultu may kagolay lahu faqultu lahu libni cumar ibni cumar may maya faqultu lahu linabiy nabo may ngale ma anta man anta wa man anta ya kadigan ma anta man anta ayatu mati stifami way ma anta man anta ayatu yani saas a qaala may kagoala nabiyun aw may kagolay nabiyun ana nabiyun ana nabi ahaa e fakulton may kagolay wama nabiyun naba maylkijees qaala nabiyun aw may kagolay arsalani allahu tacaala ilahiya idiri aya ilahiya idiray dadka laha indiri fakulton may kagolay bi ahay rasul ahaw lang laha diri ahaw e rasulnimadii kase kulkun wala lakin ladiri farminti lakin dhibi maelay fakulton may kagolay li acmar biayi shayin shay me arsalahu wa ilahay diray kaalka diray wala farminga laakin diri oo farminta laakin diri meyo qaala nabiy nobu may kagolay arsala la arsala huwa ala diray ni ani diri bisilati larxaami qaraaba hariiriyowkeedi ha ila diri waayo iniana dadka faro qaraabada hariiriyowsi amar iwa bikasri lawtaani sanamiyaalo burburyowkoodi ha ila diri ilahay keyrsa walibila abudo inaan burburi taasa ilahay ila diri waayo iwa an yuwaxad allahu ilahay la waaxido ilahay bese lay lawaaxido laa yushraku lang widaajina bi bilahi shayan shay lang widaajin taasaa hila diray waay wadakara camrun camar sheegay tamaam alxadiid hadiidka dhamaystir iyo sheegi wallahu tacaala aclamu